waa baabu samaaci sagiir qofka dada da yar oo canuga yar ah maqlitaanka uu maqla xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu baab yahay iyo wa tacliimihi cilmiga in la baro baabkan wuxuu baab yahay canuga yar oonan da-da weyneyn oo shan sano iyo wixii ka weyn gaaray tamiis gaaray in cilmiga la maqashiin kara ood cilmigana xambaari karo iyo cilmiga in la bari kara ayuu baabkan u baab yahay weeyaan waxaan ku jirnaa kitaab alcilmi cilmiga inta xambaari karta marka waa in la caddeeyo xadiidka boqol iyo shan iyo afartanaad can maxmuud ibn rabiic waxaa laga wariyey maxmuud ibn rabiic qaala wuxuu yidhi caqaltu waxaan xusaa caqaltu waxaan xusaa min annabiyi nabigu waxaan ka xusaa sala allahu calayhi waalihi wasalam majatan tufitaan oo majaha uu ku tufay fii wajhi wejigayga uu ku tufay uu biyo ku tufay wayaan ayaan xusaa waana anigana ibnu khamsi siniina shan sano jir anoo ah min dalwin wadaan uu nabiga intuu biyo ka kabaday kadibna biyaha iyaga aha wejiga iga sayray oo igu muxuu ahaa saas igu sayray afka igu candhuufay ayaan xasuusta ayuu yiri nabigaayuu yiri ninka la yihahdo maxamed ibn rabic radia allahu tacala anhu arda xadiidkan fawaaid badan baa ku jirta fawaaiddiis waxaa ka mid ah, a gaarin ninka la yihah maxamuud ibn rabic waa saxaabi aad u yaraa oo da yaraa noo cadayna abu nacaym ayaa kunyadiisa ay tahay ama abu muxamed magaciisana waxaa la yidhaahdaa maxamuud ibnu rabiic ibnu suraaqata ibnu camr alansaari alkhasraji maxamuud ibn rabiic ibnu suraaqata ibnu camrin alansaariyi alkhasraji waa reer khasraj markuu dhimanay nabigeena calayhi sala slam muxuu shan jir macnaheeda waxay tahy marka eh, hijrada nabigeena markay lixda aheyd meelahaas ayuu dhashay eh, wuxuuna geeriyooday sagaashan iyo sagaalka hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam eh, marka axkaamta ku jirta waxaa ka mid ah xukunka u baabaysta imaamka oo ah canuga yar inuu taxamul samayn karo oo cilmiga u xambaari karo canuga hadduu yahay mid maskax furan inuu cilmiga xambaari kara ilaa hadduu xasuustaa in uu nabigeena calai sla slam intuu muxuu ahayd wadaan biyo ka kabaday kadib inuu wejiga kaga sayray ayuu xasuustaa waa cilmi la soo naqliyey imaamu albukhaari imaam muslim aimadii dhan ay soo wada naqliyeen weyaan oo nabigu ka warina caleyhi salatu slam isagiyaa ka warina waa shan jir oo xadiidkan isagaa taas marka canuga yaraan darteed diin uma xambaari kara lama dhahay qodobka labaad nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey canugaas yar intuu biyo af ku qaaday ayuu wejiga kaga sayray ood muxuu ah wejiga kaga fiintiyey arinta ayada marka laba shay ayay culimada leeyihiin ayaa nabigu sameeyey labadana waa la jamcin karaa midda koowaad oo mudaacabo waa ciyaarsiin in canugaas nabiga ciyaarsiinaya calayhi salaatu salaam tan labaadna waa tabaruk inuu nabiga waa la barakaysan nabiga alai slat slam aaaartiisa dharkiisa weysadiisa dhiiggiisa xataa qaar ay cabeen ayaantii uxud timihiisa wamaa ilaa daalika qof kale oo khalqi ah oo loo ogol yahay nabi maxamed ka mid ah alayh slat slam in la barakaystana lama hayo lan saadaat alawliyaa bacda nebi calayhi slat slam waa abubakr iyo umar iyo cuhmaan iyo cali lama haayo cid barakaysatay marka haddiiba arrinta ay dhacday inuu nabiga khaas ku yahay ayay mxuu aha arrinta laga qaadana weyaan marka qolyaha hadda lugaha dadka u dhaqay gacmaha iyo udhaqay iyo wamaa ilaa dalika oo barake iyo wax jaraasiimta ummadiyan lagu laynin nebi maxamed calayhi salaat slaam waa waxyi isaga ayaa sameeyey laakiin saxaabadiisi ma aynan samaynin taas marka labadaas sabab awgeed ayuu ninka la yidhaahdo eh, maxamuud ibn rabiic nabigeen wejiga kaga tufay sala allahu aleyh waali wasalam waxyaabaha laga qaadana waxaa ka mid ah qurbu nabiy alayh slat slam min saxaabatihi dhowaanta uu nabigu u dhawaayay saxaabadiisa xataa ilmihi yaryara sida uu ciyaarsiina iyo qaaruu taxniikiye iyo mid intuu muxuu ahaa eh, lahaan jiray shimbir shimbirta ay ka geeriyootay ka dhimatay kadibna uu nabiga isagoo ciyaarsiina uu leeyahay ma xasuustaan ya yaa abaa cumayr maa maa facala nuqayr abaa cumayrow canuga xataa dee canugu dhal lama arko canug yarba abaa cumayru yihi kunyo u raadiyey nuqayrkii shimbiryarowgii muxuu sameeyey nabiga arrinta ku celin jiray wuu la kaftami jira nabig ala ilmaha saa u yaryar weyaan marka tawaaduciisi qurbigiisa ayay arrinteeda kutusinaysaa min saxaabatihi radia allahu tacala wa sala allahu caleyh wa fii riwaayati bukhaariy min bi'rin ceel oo kaanat ahayd fii daarihim maxamud bin rabiic daartooda ku taalay ayuu nabiga intuu biyi kasoo daray biyihii ka baday kadibna uu wejiga kaga sayr weyaan xadiidka ama baabka shan iyo tobanaad baabun lam yukhasas lam yukhasa laguma goon yeelin aalu albeyti aalubeytka laguma goon yeelin bicilmin cilmi dheeri ah aalubeytka nabigeena calayi sla slam cilmi dheeri ah inaan lagu goon yeelin oo saxaabada cilmiga soo gaaray ayagun soo gaaray oo in ka dheeri aynan haysanin ayuu baabkan u baabya weyaan arrintan marka imaamku wuxuu ka raadinaya ee adilada noo imaan doontaba qolyahan raafidada ama shiicada ah oo sheegtaan in cilmiga aalubeytka qeyb lagu khaas yeelay oo uluul cilmiga ummaddan uu soo gaaray inta kalena aalubeytka iyo raggaas aimada macsuumiinta ay u yaqaanaan ayaga muxuu ahay lagu gooni yeelay arrinta ayada sid cali oo imaamu aalbeyt ah ayaa waxaa weeyaan nooga warrama radia allahu tacala canhu arda xadiidka boqol iyo lix iyo afartanaad can caliyin waxaa laga wariyay ibn abi aalibin ibn cabdilmualib ibn cami nabiy sala allahu aleyh waali wasalam ninkaas sayid cali ah culimada siirada waxay yidhaahdaan awalu man aslama min asibyaan qofba laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulah yidhahda oo canugaha caruur ah isaga u horeeyey waa manqaba aad weyn aad u sarrayso markuu nabigeena calai sla soo hijroonayey waa ninkuu kaga tagay firaashkii geeridii la hubay in la dilaa nabiga alai sl slam ayaa muxuu ahaa ayaa habeenkaas xaqiiqo ahayd meeshii iyada ahayd ninka la dhigay oo saaxday isaga ayuu ahaa radia allahu tacala anhu arda sayid cali isagoo yaraad soo islaamay nabiga ahaan jira calayi slat nabigu la jira jiray maalinta damban waad garanaysaan geeridii booska nabiga la dili lahaa isaga ayaa galay radia allahu tacala anhu arda uxud waad garanaysaan raggii mubaarasada ahaa saddexda nin oo nabiga ilmaadeertiis ahaa adeerkiis io labadii ilmaadeerta ay ahaayeen mid ka mid ah ayuu aha xamza ibn cabdilmualib iyo cali bin abi aalib iyo cubayda ibnu alxari marka saddexdaasni laba ilma adeertiisa iyo adeerkiis ayuu ahaa xamza bin cabdilmualib waa markiiba kii ninkii asaga lagu aadiyey waa tii aad kala tuuray radia allahu tacala an arda geesinimo iyo aftahanimo iyo diin iyo khayr badan baa lagu yaqaana cali bin abi aalib radia allahu tacala anhu arda waxyaabaha manaaqibtiisa waxaa ka mid a labadii canug oo nabigeena calayi sl slam uu ku sheegay labada wiil uu ku sheegay sayidey shabaabi ahlijanna ahlu jannada ku sugan ay mxuu ahaa madax u yihiin rag uu yidhi asagaa dhalay waxaa dhashay oo xaasuu ahayd faatima binti rasuuli illaahi sala allahu aleh ali waslem marka manaaqibta sayd cali la koobi kara ma ahan aad bay u badan tahay weyaan sayd cali dhalashadiis ahayd saddex hijrada nabigeena ka hor ayuu dhashay macnaheeda waxay tahay maalintii nabigeen la soo saaray calayi slat toban jir ayuu ahaa waa qodobka koobaad tan labaad wuxuu geeriyooday hijradii nabigeena markay afartan ayuu geeriyooday magaalada kuufa ayuu ku geeriyooday iyo shan marka hijrada nabiga ahayd ayaa khilaafada lagula mubaayacooday shan sana iyo saddex muxuu ahaa bilood ayuuna hayay radia allahu tacala anhu arda an caliyin wa lg radi taala anhu qala wuxuu sayd cali maa cindanaa agtanaga ma ahaanin ahlu beytka haddii aan nahay kitaabun kitaab oo naqra'uhu aan akhrina ilaa kitaaballah kitaabka alla mooyane maa cindanaa agtanaga ma ahaanin kitaabun kitaab kitaabkaasoo naqra'u aan akhrina ilaa kitaabullah kitaabka alla mooyane hayra haadihi saxiifa waraaqdan waxaanan ka ahayn kitaabka alle iyo waraaqdan waxaan ahayn oo anaga agtanaga yeelno oo gooni ahaan aan u haysana ma jirto weyaan arrintayda saas ayuu caddeeyey qaala wuxuu yidhi fa akhrajaha wuu soo bixiyey cali fa idaa fiiha waaba iyadoo ay ku sugan tahay ashyaau waxyaaba oo min aljiraaxaati jaraaxooyinka iyo dhaawacyadii la isgaarsiiyo xukunkeeda ayaa ku qoran weeyaan oo nabigeena alai sla slam kasoo guuriyey iyo wa asnaana alibili geela diyada lagu bixiyo marka laisdilo da-da laga raba muqalado noqotiya iyo noqotay noqotiya iyo khaa noqotiya camdi noqotiya waxay noqotoba geelaas dadiisa sida ay noqonaysa ayaa ku qoran weeyaan wax kale laguma arko qaala wuxuu yidhi wa fiiha waxaa ku sugan almadiinatu magaalada madiino xaramun wa xaram maa bayna cayrin meesha cayr la yidhahdo ama buurta cayr la yihahdo inta udhexaysa ilaa thawrin ila buurta thawr la yihahdo udhexaysa faman axdaa qofkii soo darsiiyo fiiha magaalada madiina gudaheeda xadaan bidca iyo dembi iyo xumaan soo kordhiyo aw aawaa amaba sooduma duma muxditan qof bidca iyo dembi iyo xumaan wata soo kordhiyo oo muxuu aha sooduma oo hoosta soo geliya weeyaane ixdaadka waa soo kordhin iyo waagana waa soo oo qofka hoosta soo gashto uu soo dhaweeyo weyaan fa calayhi dushiisa ha ahaato ama way ahaanaysaa lacnatullahi naclada alle ciyaadan bilah iyo walmalaaikata malaaigta iyo walnaasi dadka ajmaciin dhammaan naclada alle tan malaaigta tan dadkao dhan ayaa ku dhacaysa qofkii bidca magaalada madiina la tago ila waa xaram amaba qof bidca wata iyo xumaan wato hoosta soo gashta weeyaan oo soo dhaweeya oo astura laa yaqbal allahu alweyna kama aqbala minhu xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama sarfun fariido kama aqbala fard walaa cadlun sunana kama aqbala arrintaa jamhuurta ay qabaan jamhuurta waxay qabaan sarfiga inuu yahay faradka cadligan uu yahay sunnada laakin ninka la xasanulbasri radi raximahullah raxmatan waasica taabicigaas jaliilka wuxuu leeyahay sarfiga waa nadbiga waa mxuu ah cagsiga sunnada ayaa la yihahdaa sarfiga cadligana waa faradka ayuu leeyahay radia allahu tacala canhum waraximahum jamiica laa yaqbal llah alweyne kama aqbala minhu xaggiisa yowma alqaamati maalinta qiyaama sarfun fariido kama aqbalo walaa cadlun sunno kama aqbalo weeyaan waman waalaa qofka tolaysto qowman qolo tolaysto bikayri idni mawaaliihi tolkiisa ayagoon u idmin facaleyhi dushiisa ha ahaato lacnatullahi naclada alle iwalmalaaikata malaaigta iwannaas dadka ajmaciin dhammaantood tolnimadan maxay ta marka walaaga qofka marka la xureeyo ood addoon yahay cidda xuraysa nicmo weynay u gashay nicmadaas weynay u gashay marka waxaa qasab noqotay in uu la talooba ninka isaga ahaa oo cidda xuraysay oo dhinaca ku qabto gargaar noqotaya qaraabanimo xiriirin xitaa markii dambe haddii dhaxal ay noqoto oo qofkii la xureeyey oo mawlaha ahaa cid dhaxasho la waayo amaba ha noqoto casaba amaba asxaabu faraaid ha noqdeena amaba ulularxaam ha noqdeen intaba haddii la waayo markaas baytmaalka waxaa ka horeyna almawla min acla kii xureeyey oo mawlaha uu muxuua u ahaa ayaa dhaxla weyaan almuctiq almuctiqa ayaa dhexli marka taas iyada waa loola jeedi karaa oo qofkii haddii aad marba qof xureeyo inuu qofka asaga inuu xureeye mawlaahum la yihahdo asaga aad mawla iyo tol u noqdo ood ku xiriirsada ayaa asal ah arrinta ayada marka inaad ka baxa ood qolo kale marka uu yihahdo kuwaas ayaa ii tol aho kuwaas ayaan mawla iya inuu yidhaahdo oo dhankaas aado dhanka isaga ayaa laisu diidayaa taas waa tafsiir tafaasiirta ka ah. tafsiirka kale waxaa weeyaan xilfiga sheegad sheegashaa jiri jirtay oo dadka inay muxuu ahaa dhinac isku qabtaan oo isu nusreeyaan waxaa kaloo jiri jirtay in qof uu qof gacantii kusoo islaamo qof baa gacantii kusoo islaami markuu kusoo islaama isagaa walaal u noqoni walaal buu noqoni wuu tolaysani wuu qaraabaysani wamaa ilaa daalika isagii ayaa dhaqaalayni waa isdhaqaalaynayaan dad saasay qaraabo ku noqonayaan marka walaagaas laga hadlaa marka jaanib walbuu geli karaa dhinac walbuu geli karaa weyaan laakiin culimada hal dhanoo isu raaceen oo tafsiirka xadiidkan iskugu raaceen maan arkin weyaan qaar intay la aadeen qaar intay la aadeen calal cumuum qofka dadki isaga ay qaraabada ahaayeen ay nasab ahaan walaal u ahayn nasab ahaan walaal uma aha laakiin waxaa ka dhexayso amaba xurayn amaba waxaa ka dhexayso inay mxuu ahaay isku gargar yihiin tusaalahaan dhaqankaad soomaalida ay sameeyaan waa jirjiri xaliif bani fulan xaliif bani fulan waa wax iska macruufa laakiin qofka waa la ogsoon inuusan ka dhalin qolyaha iyaga waana xaaraan qofka in la yihahdo qolo fulan oo ka dhashay isagoon ka dhalin maya mawlaahum in la yihahdo wa ciddaas ayuu mxuu ahaa eh, ka tirsan yahy ama la gargar yahay oo maal dhaqankaad soomaalida caadigo la yaqaan tan saddexaad in waxa weya qofku gacantiisa kusoo islaamo kadibna markuu kusoo islaamo uu xaq buu kuleeyay qofki gacantiisa eh, eh, kusoo islaamay oo gaalnimadii iyo xumaantii o dhan aad ilahi subxana watacaala dartiis kaga badbaadiyey intaasoo dhan culimadu ay ku sheegeen weyaan adi marka dhankaa rabtilaad ayib laa yuqbalu lagama aqbala minhu xaggiisa waman waalaa qofkii talaysto qowman qolo bikayri idni mawaaliihi kuwii uu mxuu ahaa u tolka ahaa oo mawlayaalkiisa ahaa ayagoon idmin qofkii qolyo kale muxuu aha tolaysto oo mawlo ka dhigto fa calayhi dushiis ha ahaato ama way ahaanaysaa lacnatullahi lacnada alle iyo walmalaaikata malaaigta iyo wanaas dadka ajmaciin dhammaan ciyadan billah laa yuqbalu lagama aqbala minhu xaggiisa yowma alqiyamati maalinta qiyaama sarfun eh, sunno amaba farad walaa cadlun ama muxuu ahaa sunno weeyaan wadimatu lmuslimiina muslimiinta ammaankoodana inay muslimiinta wax badbaadiyaan oy nabadgeliyaanna waaxidatun waa mid maxay ta macnaheeda qofka muminka inteenoo halkaan fadhin qof gaal haduu halkaan kasoo baxo oo ah oo marka ayadan xarba aynaga dhexayso kadibna qof anagana mid yidha ninkaan anaa badbaadiyey ninkaan magantaydu ku jira hadduu qof yidhaahdo muslimiinta halkaasna u qaaday badbaadada inteena kale marka noolama ogolo inaan ku xadgudubno saasuu nabigeena kala jeeda caleyhi salatu salaam ayb wa dimat muslimiinta badbaadadooda iyo mxuuaha ammaankooda waaxidatun waa kali weyaan yasca biha waxaa u istaago oo fuliya adnahum kan ugu martabada hooseeya ayaa fuliyo weeyaan faman akhfara qofkii ammaan buriyo faman akhfara qofkii ammaan buriyo musliman qof muslim ahoo ah, qof badbaadiyey oo qof magangeliyey kadibna magangelyada kaga daba tago oo muxuu ahaa ka buriyo qof asaga magangelay oo asaga uu soo qaaday qofkii kaga daba tago oo muxuu ahaa xumaan qofkii asagaa ku sameeyo fa caleyhi dushiis ha ahaato lacnatullahi lacnada alle ciyaada bilah iwalmalaaikata malaigta wanaas dadka ajmaciin dhammaan subxaan allah laa yuqbalu lagama aqbala minhu xaggiisa yowma alqiyamati maalinta qiyama sarfun farad walaa cadlun sunno lagama aqbala weeyaan marka xadiidkaas waa xadiid khatar ah qofka qiimaha uu leeyahay iyo booska uu jooga iyo sidii in loo xurmeeyo oo loo qiimeeya ballanta soo qaaday meesha ay joogta ayaa muxuu laga qaadana weyaan xadiidka boqol iyo toddobaiy afartanaad can abi ufayl waxaa laga wariyey abi ufayl ninkaas waxaa la yidhahdaa caamir ibn waila abufayl caamir ibn waila ayaa la yihahdaa ibn cabdilaahi ibn camr alkinaani alxijaazi weeyaan ninkaas waxaa la yidhahda caamir ibn waila ibn cabdilaahi ibn camr alkinaani alxijaazi markii ay noqoto in wax la qoro macluumaadka inaad qortaan ay noqoto muhiimadda waxa wey qofki inaad la sheego aabihii isaga aad ogaato isaga iyo aabihii iyo aabihii sii dhalay awowgii kadibna aad ogaato meesha uu muxuu ahaa nisba sheegana ama kinaani ha noqdo ama xijaazi ha noqdo ama muxuu ahaa najaari ha noqdo oo bani najaar in loo tiri ha noqdo ama khasraji ha noqdo ama awsi ha noqdo amaba ansari guud ahaaneed magac lala aadaba inta waxaa laga inay soos galaan oo muxuu ansari marku kor yahay kadibna awsi hoos noqdo kadibna uu muxuu ahaa amaba khasraji kadibna najari hoos sii noqdo wahaakada marka waa waxaa weeyaan marka ayada kunyada ah, ama mid dhanka loo tiiriyo nisbada loo nisbeey qofki inuu ku dhago wey marka iyada oo magacii saxaabigii aabihii aabihii sii dhalay iyo muxuu ahaa eh, saas inuu ku dhaga ayaa muhiima weyaan sanadku dhashay haddii la sheegay iyo sanadku dhintay taasaa ugu muhiimsan ninka camr ibn waila la yihahdo ibn cabdillahi ibn camr alkinaani waa ree mxuuaha ree xijaaz weeyaan ninkaa wuxuu dhashay radia allahu tacala anhu arda hijrada nabiga markay ahayd alayh slat slam saddexdii ayuu dhashay markuu nabiga soo haajiray ood magaalada madiine saddex muxuu aha sana joogay ayuu dhashay weyaan saddex jir saddex mxuu ahaa hijrada saddexdeeda ayuu dhashay waxyaabaha aadka looga yaqaano waxaa ka mid ah in qofba nabigeenna calayhi salatu slaam indhaha saaro oo nabigaan arka alayhi slat slam qofka ugu dambeeyo geeriyoodoba qof isaga ka dambeeyey lama arka camir ibnu waathila radia allahu tacala anhu ardaa qofba nabigeenna arka calayhi salat slaam oo ka dambeeyey ka geeriyaan ugu dambeeyey lama arka wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena marka ayd alayhi slat slam boqol iyo tobankii marka ahayd ayuu geeriyooday radia allahu tacala an rag badan oo taabiciinta ka mid ah ayaa ka horeeyey horti geeriyooday sida noo imaan insha allahu tacala can abi ufayl waxaa laga wariy qala wuxu abi ufayl su-ila caliyun sayid cali ayaa la weydiiyey maxaa la weydiiyey akhasakum miyuu idinku gooni rasuul rasulka al sal sl bishayin wax miyuu gooni yeelay wax nabiga aad gooni idinkugu sheegay miyaa jira weeyaan oo adinka ree albeyt lam yacuma usan u guud yeelin uusan caam kaga dhigin bihi isaga annaasa dadka kaafatan dhammaantood ilaa maa kaana wixii ahaadee ma ooyane fii qiraabi sayfi sayftaydan galkeeda wixii ku jira ma ooyane haadaa kana seeftan aan wata galkeeda waraaq yar ku jirta waxaanan ka ahayn wax gooni oo hadda aan ogsoonahay ama ummadda muxuu ahay noogala gooni yeeli lama arko ummadda unbaan la mid nahay qaala wuxuu yidhi wuxuu soo saaray raawiga adhihi faakhraj wuxuu soo saaray saxiifatan xaansho ayuu soo saaray iyo waraaq ayuu soo saaray maktuubun fiiha waxaa ku qoran lacana allahu allaha naclado man dabaxa qofkii u gowraca lacana allahu allaha naclado man dabaxa qofkii u gowraca ligayr illahi alla heyrkii qofka wax u gowraca allaha naclado qolyahan booranaha iyo waxyaabaha ayaanaha iyo wax la midka ah ee xoolaha u gowraca lacnadaas saasay ugu dhacaysaa weyaan ay ku gaaloobaana khatar ugu jiraan qaala wuxuu yidhi fa ahraja eh, cafwan walacana allahu allaha naclado man saraqa qofkii xado manaara alardi arlada xuduudeeda oo muxuu ahaa meelaha soohimaha ah qofkii xado bikoomyada hadda la geliyey muxuu ahaa aragteen guryaha markii baloodyada iyo waxyaabahaas qofka bixiyo si uu dul u duragsado ama uu wix u lumiyo qofkii noocaas sameeyan allah naclad ayuu nabig calayhi salaatu wasalaam walacana allahu allah naclad ciyaada billaah man saraqa qofkii xado amaba dooriya manaara alardi arada muxuu ahaa xuduudeeda iyo biikoomyadeeda weeyaan walacana allahu allah naclado man lacana qofkii naclada waalidahu waalidkiisa qofkii nacladana allah naclada weeyaan walacana allahu allah naclada man awa qofka soo duma muxdian qof bidcilo ah oo bidco iyo xumaan iyo diinbedel iyo dhibaato iyo fisqi wato qofkii soo dhaweysto oo hoos soo gashto asagana allaha naclado bidcaha marka way tirabad bidcada caadiga ah bas ma ahan munkaraadka dadka wato tusaale ahaan magaalo ayaa nabad laga qabaa qof baa qaad keenay ah, qof alla qofkii difaaca oo muran waxaana dhaafiy marka la yihahda muxuu ahaa yihahda may tolkay weyaan ama waxbaan ku qabaa ama ilaa daalika isu nacladii ayaa ku soconay weyaan waa wax imtixaan ah waxaa kamid mid a in waxyaabaha fisqiga khamrada meelaha lagu iibiye iyo balaada iyo xumaanta iyo kadalika waxaa la mid dad muslimiin ah gaalo maaha dad muslimiin ayaa waxaa loo keenaa tusaale ahaan dhar aad u liidan xumaan badan oo aad u xun waa dad muslimiin ah. haddii gaalo ayhin waa baab kale oo culimada ay ka hadlaan arrinteeda dad muslimiin ah waxaa loo keenayaa waxyaaba liidan oo dhar khafiifa ah, oo aad u liidan oo guriga ku joogna aan ahayn oo bannaanka in lagu socdo loogu talagalay dharka diracyada waxyaabahaas guriga hadii lagu joogo wax dhibaato ma lahan laakiin dharkii asal ahaan waa dhar aan xushma lahayn oo qaab daran oo tashabuh ku jira inta badanna waxaa weyaan waa dhar banaanka lagu isticmaalo dharka asagaah oogsoy qofkan haddii la keeno banaanka lagu istimaali banaanka lagu isticmaali waa ogsoonyi dharka asaga ayuu keena tusaalahaan waa ixdaa waa waxmaan oo dad ummadda kusoo biirina waxuu khatar ugu jiraan marka qofka asaga inay nacladda ku dhacdo cid alle cid difaacdana waxaa khatar ay ugu jiraan ayana inay nacladda ku dhacdo weyaan marka ixdaadka bidcada way soo geli fisqiga way soo geli ummaddii diintoodii oo la bedela way soo geli jawaari badan bay soo gelaysaa weyaan marka nasal allah asalama alcaafiya ayb walacana allahu man lacana waalidahu waa iska taqaana qof waalidkii ula qastaa inuu naclado waa naadir waa yari waa laga yaaba laakiin waana yarya laakiin qofka wuuu naclad waxay ku mudanaya siduu nabiga nacday calayhi salatu salaam qof kale waalidkii inuu wax ka sheego kadibna isagii muxuu aha loo jawaaba taas ayuu marka ku mudanaya ciyaadan bilah ayb wandur sheekha wuxuu yidhi waxaad baabu karaahati suaali ahli kitaab ahlu kitaabka oo yahuudda iyo nasaarada in diin xaggeed wax laga weydiiyo bal ka warram wax fulaan xukunkeeda waa sidee kaasuu yahay in la yidhaahdo inay karaahiya tahay oo wax fiican aynan ahayn ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka boqol iyo sideed iyo afartanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardaahu qala wuxu bdiraxman bin sakri dawsi kaana waxay ahaadeen ahlulkitaabi qolyaha ahlukitaabka ah yahuuddi iyo nasaarada weeyaan yaqra'uuna kuwa akhriya atowraad towraad ka akhrin luqada cibraaniga oo towraad lagu soo dejiyey ayay ku akhrin jireen wayufasiruunaha waxay ku fasiri jireen bilcarabiyati luqada carbeed liahli lislaami dadka muslimiinta ay ugu fasiri jireen weyaan ahluislaamka ay ugu fasiri jireen faqaala rasu rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam laa tusadiquu waraa u rumaynina ahla alkitaab ahlukitaabka u rumaynina walaa tukadibuuhum hana waan rumayni billaahi alla weyne ayaan rumaynay wamaa ayaan rumaynay unzila la soo dejiyey ilayna anaga noola soo dejiyey iyo wamaa unzila wixii lagu soo dejiyey ilaa ibraahiima nabi ibraahim lagu soo dejiyey ayaan rumayn ilaa akhiri alaayaat aw alaaya marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay nin abu hureyra wuxuu caddaynayaa nimankaas ahlu kitaabka ah kitaabka towraadka ah cibraaniyo ayuu ku qornaa qaar kuwa madiine joogayna siryaaniyada ayuu ku qornaa labada luqadood ku qornaa laakiin asal ahaan luqada lagu soo dejiyey oo yahuud ay lahayd cibraaniyad ayuu ahaa marka luqada ayada ahayd ayaa waxaa weeyaan ay ku akhrin jireen kadibna waxay ku fasiri jireen carabigii oo dadka ahluislaamka muslimiinta ay ugu fasiri jireen nabigeena arrintaa markuu arkay wuxuu yidhi war nimankan ree ahlu kitaab wax alle waxay idiin sheegaan horta u rumaynina maxaa yeele haddaad rumaysaan xarafu lkitaab kitaabku ay bedeleen waxay idiin sheegaan haddii aad marka diin ahaan u qaadataan been iyo tabdiil iyo taxriif waxyaaba ay ku dhaceen inaad rumaysaan ayaa laga yaabaa inay mxuu ahaa ay dhacdo ood rumaysaan oo khalad aad ah, ka dhigataan waa qodob qodobka labaadna waxaa weeyaan haka beeninina waxay sheegaan haku beeninina maxaa yeelay kitaabkii dhammaantii ma ay wada bedelin qayba run ah oo ilaaha subxana watacala uu soo dejiyey ayaa ku jira shaki ma lahan qaybihii ayagaayaa laga yaaba ina yadna aad beenisaan oo waxda la soodiy aad beenisaan marka mar alla markay wax idinkaga sheekeeyaan waxaad tihahdaan ilaahay baan rumaynay ilaahay ayaan rumaynay iyo wax alla wuxuu nagula soo dejiyey iyo wixii nabi ibraahim iyo ambiyada kale lagu soo dejiyey ayaan rumayn u istaaga weyaan ilaa hadii ay wax cad oo kitaabka quraanka iyo sunnada nabigeena calayi slat slaam banaanka ay ka mareen oo been ah oo muuqda inay la imaadaan marka iyadoo beenta nagala tagayaa la dhihi marka iyad run baa loo sheegi oo waxaa weyaan mujaamala meeshu ay ka baxaysaa weyaan xadiidka boqol iyo sagaal iyo afartanaad qolyahan marka hadda baybalka barto oo kula arrii ayaga xukunkooda ka warrama xukunkooda waxaa weeyaan wuu banaan yahay laakiin wuxuu ku banaan yahay bishuruu shuruud badan ayuu ku banaan yahay shardiga koobaad waa in horta qofka gaaladan cilmigooda barana waa inuu kitaabka al aqoontaad u leeyahay baybolka baybolka aqoontaad uleeyahay waa inay ka badato aqoontaad kitaabka qur-aanka uleeyahy iyo tafsiirkiisa iyo naasikhiisa iyo mansuukhiisa iyo muxuu ahay leeligiisa iyo nahaarigiisa iyo makigiisa iyo madanigiisa iyo muxuu ahaa wax alle wixii qur ku saabsan waa inuu saa u yaqaan kitaabka qur wax aqoon fiican waa inuu noqdo isagoo kitaabka qur-aanka oo laga rabay aan aqoonin ayaa laga yaaba inuu xifdiyo muxuu luqa ayaa halkanta ka aqaanaa iyo eh, king james saasuu yiri iyo balaayu la soo boodi qur waxba kama yaqaan waa qodob qodobka labaad waa inuu muxuu ahaa qof eh, xalaal marad ah, oo warac iyo alla kabaqitaan lagu yaqaan waa inuu noqdo qodobka saddexaad kitaabkan eh, gaalada mxuu aha amaba kitaabkan bibleka oo qofkau barana labadiis qeybood eh, mxuu alcahd alqadiim alcahd aljadiid waa injiilka iyo towraadka waxay kala jeedaan cahd alqadiim cahd aljadiid old testament iyo eh, new testament waxay leeyihin waxaa weeyaan wax kale ma ahan waa iyo injiil saasay kala jeedaan wixii ay isdhexgeliyeen oo ay kala saareen marka inuu qofka isna wakhtigiisna isku bixinin oo wixii un mxuu ahaa aad ka barto intaa waxaa dheeri ah markuu wax ku dooda shayga cumdaha oo muqadaska ah oo qofka aad ku taagan yahi waa inad noqdo kitaab qur gacanta midig shayga ah oo mar alla markii la iskhilaafo loo soo noqona waa inuu noqdo kitaab qur-aankaha uusan noqonin baybalki uusan noqonin baybalki intaa waxaa dheeri ah wakhtiyada munaadarada ay dhacaysa waa inay faraa'ishi sida salawaadkii wix la midkaha ah, waa inayna muxuu ahay ka dhicin hadda beryahan waxaa jiro iyo shuruud badan bay culimadu dejiyaan waxyaabaha hadda beryahan jiro oo hadda munaadaraadkan had jidad ka dhaco kale sida dhabta ani waxaan isleeyahay taqiimkayga shakhsiga waxyaabaha ay wanaajinaan oo diinta islaam ku saabsan iyo waxyaabaha ay halaynaan oo diinta islaam ku saabsan inta hadda ay halaynaan ayaa badan wakhtigan hadda la joogo beriga hore ilaah u naxariisto rag badan oo akhyaar ahaa oo sheekh muuse la dhihi jiray uu ka mid ahaa iyo nin mazinga la dhihi jiray oo ka imaan jiray dhankan tanzania ka imaan jiray tiam dacwa group ay dhihi jireen oo sagaashameeyihii imaan jiray iyo sheekh haaruunna ay dhihi jireen iyo rag runtii diinta islaamkana waxun ka yaqaana odayaalna ah ahludiinnimana mxuu ah, lagu yaqaano ayaa imaan jiray ragga iyaga ahaa ayaa runtii waxay samayn jireen si dhab aho daacadnimo ah, axmedidaad ariiqadiisii alla naxariisto axmedidaad kale waxaadi mahayn iyo ninkan hadda doctor zakir nayk iyo raggan aqoonti labadiba ula raggaas dad markaa waxaa daacad ay ka tahay oo diinta faafinteeda wada aqoon ula islaamkii diinti muxuu ahaa eh, gaaladiina aqoon ula oo kadibna waxaa weeyaan nusro iyo gargaar diintu ay ahaan jireen hadda beryahan raggan dhallinyarada ah oo u taagan oo jidadka istaago waxyaabo badan oo diinta alla khilaafsan ayay ku dhaqmaan tan koobaad horta way caytamayaan ilahina wuxuu le wa tacaala walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu llaha cadwan bihayri way caytamayaan tan lama wax la ogolya maaha waa qodobka koobaad tan labaad khaasatan salaada muxuu aha kale dadka way dhaafiyaan way dhaaftaa wax ka farasan maxay salaad haddii ay dukadaanna ama dadka la jooga dukadaanna inta badan jamacadu way dhaafiyaan waa qodob labaad qodobka saddexaad meel waxay noqotay lacag lagu urursado laag heer markii dambe dadkii ay diinta islaamka iyo tuugsigana ay isku xiran yihiin ay noqoto ay noqoto mashaariic wahmi ah iyo jarnetor muxuu ah lacag lagu aruurinayo waxyaaba badanaa soo baxay rag ayaga ka mid ah oon aqoon aan u leenahay yaryar oo waxaad la yaabaysaa nasal allah asalama alcaafiya alcumuum ragga ayaga ah raggii la rabay ma ahan raggii diintan uusan u nasraynayn ma ahan waxaa weeyaan aqoonta ay diinta uleeyihiinna waa wax aad iyo aad iyo aad u yar sida dhabta ah utaga dhegaysto utaga aad iyo aad diinta alla aqoonta ay uleyihin waa wax aad u yar wax maanta ayaga ay ah ku cibaadaysan karaan laga yaaba laakiin maanta ummadda waxay u sheegi karaan maaha nin diinta ilahay waxbaan ka aqoonin wuxuu leeyahay waxaan ismuqaarano samaynaa adduunka waxaa ugu culus culumta cilmu lmuqaaranaat waa hadda madaahibta marka laga hadlo tusaale ahaan culimada waxay laazim ka dhigaan qofka markuu fiqiga barana waa inuu muxuu ah hal madhab wax ku barto oo madhaba shaafici oo kale usuushiisa hoose safiinihii matni abishjaaci shuruuxdiisi qaasimiga ama tawshiixi kadibna cumdihii wahaakada zubadkii iyo m minhaajkii saas inuu mxuu aha ku ama madaahibta kale saasoo kale uu kadib markuu mxuu ah madhabkiisii usuushiisi uu kadib ayaad muqaarano iyo mxua ah inuu isbarbardhiga madhabkii maalikiga ahaa iyo xanafiga iyo xambaliga iyo shaaficigii ayaa loo ogolya laakiin qofki inuu cilm muqaaramka bidaayat mujtahid iyo cafwan eh, muqni bn qudaama iyo eh, kitaabkii majmuuc nawowi iyo halkaasaan ka bilaaba qofka duyira wareeri ummaddan wareerin waxbana barnay marka raggan ayagoo eber ah oo cilmiga aad ugu liidan oo maanta inay ku cibaadaystaan nu haya ay waxay ka bilaabeen cilmulmuqaaranaat xataa diinta islaamka gudaheeda ma ahane diino kale yahuud iyo nasraaniya iyo islaam oo culayskooda adkanta waay leeg inay muqaaranayaan kadibna waad garanaysaan haadaanta ay ka hadayaan ummaddan ay ka hadinayaan dadkaas marka u baahan yihiin runtii cid u bambaxda oo tira war ka baqa adinkan ha halaagsamina ummaddan ha halaagina diintana suma xumaynina ummaddii diin dadku ugu yeeri lahayd oo muxuu ahaa aqoonta lahaan lahaydna ya yay muxuu ahaa booska hawaysiinina leanna maxaa weyaan haddii culimada ay qaar ka ah ay fasaadaan ay kharimaan kuwa kalena waaa le kuwa maajidkooda hayan soo saas waa mushkilad moogta hadda qolyo waad aragtee meelaan fariista dhowr jeer waan sheegay oo maanta laba iyo tobanka taagan qofki salaada casar iyadoo lagu jiro ayuu meesha taagan qofki soo taahuraya arkar markaasuu leeyahy ku ridaaya masjidka allah idin barakeeya wamaa ilaa dalika waa tarasuq war maa iska xamaalatid intaad la eg tahay xamaalatid ood intaad gaari gacan qaadad iska xamaalatid dadka ayaga cimaamada xiran yihiin maasha alla garay leeyihiin qofki arka marka culimadii ayaga kalama yaqaana sooma dadki culimada tuugsi ubanbaxeen marka culimadii tuugsi ubanbaxeen marka wax badan baa hallaabay wax badan baa halaabe marka nimanka ayaga fasaad culus inay keenaan halis marka waxaa loo bahan yahay qofkii iyaga gaari kara oo la hadli kara inuu si gooni ahaan uga naseexayo dir war nin waxad yeelaysaan rabtaan khayrna waad wadaan laakiin dariiqiisi maahan dariiqiisi maahan treen qaato oo tadriib gala oo jaamacadaha gala oo meelaha diinta lagu barta soo mara hal maal laguma barto waa inaad muxuu jilbaha kaga soo daasho oo lugaha ku murxaan oo waxaa weeyaan hanqawyada ay muxuu sida geeli noqdaan inaad muxuu hal maal intaad internetka meelaha ka fiiriso ama dhowrka xadiid xadiis kadib aad tirahdaan sheekh alislaam ana waxyaabaha haadaanta qofka rida ay ka tahay waxyaabaha inxiraafka keeno qofka marka dambe uu darogeysta amaba khamriya cab amaba faasiq ama wamaa ilaa dalik u keenan waa ka mid weyaan qofka diinta alla ku ciyaara markii dambe waxaa wey haadaan oo ka dhici gaalada inay ka gar helaan oo markii dambe xataa islaamnimada kaga baxana waa suuragal nin waxaan aqaanaa cabdiraxmaan la yihahda waa gaaloobay raggi wuxuu ahaa munaadarada la samayn jiray oo la murmi muxuu ahaa raggan la murmi jiray waa ninka isaga ah isagoon aqoon fiican lahayn ayuu gaaladii munaadadooda galay gaalada beryihii hore si ahayn hadda maaha aad bay diinta u barteen islaamka aad bay u barteen shubahaad badan mustashriqiinta cilmigoodii ay soo rareen ayagii xataa hadda waqtigan la jooga maraakis diraasaat sharqiya waxaa la yihahdo ayaa mustashriqiinta booskooda galay ragga marka wax alle wix shubaha meel alle meeshii uun cirbad lagaga duleelin kara islaamka ama la dhihi kara meel fulan wax lagu fiiqi kara kulli gacanta ay ku hayaan isna waa nin iska un jiabiir ah meeshuu la tagay kadibna waa la rogay hadda waxaa weyaan waa crishtan weliba waa ragga u dooda gaalada ayaga weyaan cabdiramaan ayaa layihahda koliba haddii aad yutom gasha ka arki kartaan marka xitaa khatar waxay ugu jiraan ragga ayaga mustaqbalka inay muxuu ahay gaalada raacaan halis waa lidaalika waay culimadu waxay yihahdaan qofka inuu munaadaro galo iyo shubahaadka inuu ka jawaaba inuu ubamba xataa daakhil alislaam iyo munxarifiinta muxuu ahlubidca inuu la murmo qofka looma ogola ilaa man habatat qadamuhu qof eh, gobadiisa iyo cilmigiisa uu sugnaaday oo raasiq u yahay oo culimada maxay u qireen inuu ninkan ka bixi karo baddaas umbaa loo ogolyahay arrimaha marka arrimo loo baahan yahi runtii in aad iyo aad loogu murga ragga ayaga walaalaha ahna lagu baraarujiyo eh, diintooda iyo adduunkooda si ay u badbaado weyaan diintan ay ugu ciyaareen ayib xadiidka boqol iyo sagaal iyo afartanaad an ibn cabaas waxaa laga radia allahu tacala canhuma qala wuxu abdullahi kayfa sideeba tasaluuna aad u weydiinaysaan ahla kitaab ahlu kitaabka aad u weydiinaysaan can shayin shay can shayin shay aad u weydiinaysaan weyaan ibn cabaas baa dhihi wa kitaabukum kitaabkiina waa qur-aankiiy aladii kaasoo unzila lagu soo dejiyey calaa rasuuli rasuulka all sala allah al slem axdau uu soo degitaan cusub yahay degitaanka la soo deji ayaa aad u cusub hadduu cusub yahay kow taqra'uunahu aad maxdan isagoo barax tiran lam yushab aanan la barxin waa khaalis waa saafi lama barxin kitaabkii aad nabigeen lagu soo deji alai slat slam waa nadiif waa ma barxana haba yaraatee waxaa weyaan wax mugdi ah iyo mxuu kuma jira sideed marka ahlu kitab wax weydiinaysaan diin ku saabsan weyaan waqad xadaakum waqad xadaakum wuu idinkaga sheekeeyey alla weyne ana ahla kitaab ahlu kitaabka xadaakum riwaayaadka qaar xadaakum allah baa ku taala riwaayaadka qaar oo fii hayri hada alxadiid ilaahay baa u sheega weyaan xadaakum marki yani allah weyaan waqad xadaakum uu idiin sheegay alla weyne ana ahla kitaab ahlu kitaabkana badaluu inay bedeleen kitaab allah kitaabka alle oo towraat injiil in ay bedeleen oo hayaruuhu ay dooriyeen weyaan oo katabuu ay qoreen biaydiihim gacmayaalkood alkitaaba kitaabka ay ku qoreen ilahay baa idiin sheegay subxana watacala sideed wax weydiinaysaan marka wa qaaluu inay yidhahdeen weliba ku ayaga huwa kanaytu min cindi illahi alagtiis ayuu ka ahaaday liyashtaruu inay alaa yanhaakum ya idinka reebaynin ibnu cabaas baa warka wata maa jaa'akum wuxuu idin yimid oo min alcilmi cilmiga ah qur-aanka iyo sunnadii can masalatin kuwan wax bedelay ood ilaahay ku marqaati furo inay wax walba bedeleen o kitaabka ku ciyaareen inaad wax weydiisaan soo idinkagama filna weyaan alaa yanhaakum miya idinka reebaynin maa ja'akum wuxuu idin yimid oo min alcilmi cilmiga ah can masalatin kuwan inad baan ku dhaartee maa ra'aynaa ma aan arkin minhum ayaga yahuudda ah rajula nin oo yasalukum idin weydiina can iladii unzila calaykum adinka idinku soo dejiyey qaar qur ka wareysana oo la soo dejiye saas lahoo idin daba socda oo cilmi inka raadsana indhama saarna adinka maxaa idin dabadhig qolyahan waxooda bedelay oo waxooda qastay wax isku doosan ayn lahayn saas ayuu yihi radi anhu ardaa baabka toban iyo toddobaad baabun yuxadisu dadka wuxuu ugu sheekaynayaa qofka caalimka ah ama aalibulcilmiga bimaa tabluquhu waxay gaari karto oy fahmi karta cuquuluhum caqliyaalkooda marba haddii ay noqoto dadka wacdiso ama dadka diin aad u sheegto waxay fahmi karaan u sheeg maanta inta la yihahdo ummad wax u sheeg kadibna aad cilmu mantiq aad la soo fariisato ama kadibna waxaa lagu yihi bal salaadana bar marka salaada bar lagu yiho dad yaryar dhalinyarad u tagtay kadibna aad muxuu aha tirahdaa salaada tacriifteeda asalaatu ilma yaryaro mxu shanjaryaala intaad tirahda asalaatu luqatan adducaa wasilaaxun aqwaalun muftatixatun yani ariiq dheer aad marto wa shuruuuhaa kada wa arkaanuhaa kada wamaa ilaa dalika ilmo yaroo shan jir todoba jir ah maxay kaafahmayaan meeshay ku hordoonayaan ama waa iska yaacayaanba waa inaad marka tirahda salaada miyaa taqaanaan salaad waxaa la yihah maa taqaanaan gacmaha la taagi saasaa la dhihi see dhaha kor u taaga gacmahay taagayaan saa kadibna saasaa allahu akbar baa lasoo dhihi hay dhaha allahu akbar waa intay fahmi karaan sooma waa intay fahmi karaan dad mubtadi'iin ah oo hadda diinta mxua waxbarashada ku bilaa sufiin in loo akhriya ay hayd sida haddaan sheega kor inaad mxua kaga bilawd bidaayat almujtahid ayadna waa saas oo kale marka dadka wax alle waxay fahmi karaan oy marka ayada ay gaari karaan unbaa la gaarsiiyaa meel ka sarraysa in lala aado ma ahan weeyaan ood cilmiga ilahay u kusiiya aad un ku faraqdo oo tirahdaye hal mar ka dhergo ayib xadiidka boqol iyo kontonaad can caliyin waxaa lagu ibn abi aalibin radi allahu tacala anhu ardaa qaala wuxuu yidhi xadituu u sheekeey annaas dadku u sheekeeye u sheekeeye ama u sheega bima yacrifuun ay bima yafhamuun waxay fahmayaan weyaan atuxibuuna miyaad jeceshihiin an yukadaba in la beeniyo allahu alla weyne iyo wa rasul rasulkiis in la beeniyo miyaad muxuu ahay doonaysaan maxaa yeele qofka haddii aadan wax aad madaxiisa geli karin aad u sheegto inaad ilaahay beeniya ay noqonay subxaana wa tacaala ood xumaan ku dhaca arrintaa iska ilaaliya ayuu leeyahay marka cilmiga marba haddii ay noqo dadka in la baro waa in intay fahmi karaan loo sheego baabu rixlati fii alabi lcilmi cilmiga dalabkiisa in loo safar galo oo loo safra ayuu baabiyo weeyaan cilmiga marka qofkuu dalba waa inuu safar galo ama ha gaabato ama ha dheeraato waliba tan dheer ayaa fiican xadiidka boqol kow iyo kontonaad wa can cubaadata ibnulwaliid weeyaan waa faqiih waa reer madiina waana raggii taabiciinta ahaa can cubaadat ibnulwaliid waxaa laga wariyey ibni cubaadat ibnu saamit saxaabiga ayaa waxaa weyn awowa ah ataqaanuna jaliilka ah qaala wuxuu yidhi kharajtu waan baxay ana anige iyo abi aabbahi natlubu anagoo dalbayno alcilma cilmiga dalbayna fi hada alxayi qoladan oo min alansaari ree ansaariyda aniga iyo aabbahay ayaa israacnay ayuu leeyahay waxaan aadnay qoladan ree ansaareed ayaan aadnay weyaan oo raggii saxaabada nabigeen ahay oo diinta nabiga kala haray wa alayhi salatu slam qabla an yahliku inay intayna bayin ka hore intay wada dhammaanin ka hore weeyaan oo intay noolaayeen oo qayb ka mid a ah noolaa fa man laqiina qofaan la kulana waxaa abalyasari ninka abalyasar la yidhaahdo magaciisa hoos buu kugu qoran yahay waxaa la yidhaahdaa ah, waa ka kacab ibnu camr weeyaan eh, caqaba iyo beder iyo meelo badan buu xaadiray canug yar ayuu ahaa marka ayada labaatan jir ahlu badr waxa weyaan qof ree ahlu beder oo geeriyooda kanu dembe ayuu ahaa magaalada madiina ayuu ku geeriyooday sanadkii shan iyo kontonkii ninkaas ayaa u horreeyay yui qofaan la kulanno saaxiba rasuuli laahi sala allah ly slam wa macahu ninkaas waxaa la socday hulaamun canug hulaaman adoon oo lahu asagu leeya weeyaan macahu isaga waxaa la socday ama wuxuu watay cafwan wuxuu watay dimaamatun duub duub saa u duuban dimaamatun oo min suxufin duub waraaqaha oo saa iskugu duuban ayuu watay weyan waraqaha naga hadda saas iyagoo muxuua fidsan ayaan saa u qaadana laakiin horaan waxaa la samayn jiray waa la duubi jiray weeyaan dimaamatun duub oo min suxufin waraaqa weeyaan wa calaa abilyasari ninka abyasar la yihahdo dushiisa waxaa ahaaday burdatun go' ayaa ahaaday ama macuus iyo wa macaafiriyun go' kale ama macuus ayadna loo nisbeeyey tuulo la yidhahda qaryo la yihahda macaafir la yidhahda loo nisbeeyey waa laba go-odun oo kale muxuu ahaa laakiin kala sanca iyo kala samaysa weyaan wa calaa qulaamihi addoonkiisana waxa dushiisa waxaa ahaaday u watay burdatun macaafiriyun dharkii uu abalyasar watay dhar lamid ayuu asna wataa isku nooci ayuu wataa faqaala lahu wuxuu yidhi abi iyo cami adeerow innii aniga araa waxaan arkaa fii wejiga wejigaada safcatan isbedel oo min khadabin cara ayaa kaa muuqata ee waaside qaala wuxuu yidhi ajalhaa kaana lii waxaa ii sugnaaday calaa fulaan hebel ibnu fulaan alxarami ee ree bani xiraam ah ama xaraam ah maalun xolo ayaan ku lahaa ninkaas ayaan diin ku lahaa fa ataytu ahlahu reerkiisaan u tagay fa fakharaja calaya waxaa ii soo baxay ibnu canug oo lahu isaga uu muxuu ahaa dhalay jafrun ee shan jir meelaha ah yaaficun soo yara baxay canug yar hadda uu soo yara kuustay ah weyaan shan iyo tobanna waa lagu sheegaa shanna waa lagu sheegaa laakiin yaraanta un iska dhah jafrun shan meelaha ah canug yar soo yara kobcay ah waxaanu yidhi ayna abuuka abbaa xagu jira qaal wuxuu yidhi samica sawtaka codkaada iyuu maqlay oo fa wuxuu galay ariikata ummi hooyada sarirteeda u galay ilmaha yar moogta waa iska allow sahal waa insaxa tacbiir ilmaha yar waxaa weeyaan baabkan iyo khiyaanadan iyo waxaan ma yaqaanaanba sawirada beryahan social media waxaan ku arkayay ilmahan rafaadsanoo hadda ilaahay subxana wa taala noo soo gargaare baahida ay hays sawirkiisoo aad weyn ayaa meel lagu dhejiyey canug yara marka mxuu ahaa meesh soo maray oo laba jir iyo meelaha sanadii bar jir buskut waxbuu soo qaaday markaasuu canugii saas u rafaadsanayo afka iyuu saaraya ya fitrada iskaga jirtaa yeli moogta marka wuxuu yidhi samica wuxuu maqlay sawtaka codkaada ayuu maqlay fa dakhala wuxuu galay araykata ummi hooyadeed sariirteeda ayuu galay weyaan sariirteeda ayuu galay faqultu waxaan idhi uhrij soo bax ilaya ii bax faqad calimtu waan ogaaday ayna anta meesha adi joogto waan ogaaday faqultu waxaa idhi qofka hadha umana waa mashkilad moogta oo xoolaan aad kuleda faqultu waxaan idhi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray an ikhtabata min inaad iga dhuumato maxaa kugu xambaaray qaala wuxuu yidhi ana aniga wallaahi baan ku dhaartay uxadiuka waan kuu sheegaya uma laa akdibuka laa akdibuka mana kuu been sheegaya khashitu waxaan ka baqay wallahi baan ku dhaartee an uxadidaka inaan kuu sheegan ku dha waqti fulaan aan wax ku siinaya oo akuadibaka waukadibaka kadibna oo fa akdibaka aan kuu been sheego weeyaan intaan ballan kuu qaado ballanti aan ka beenta kaaga baxa waa xadiidka nabigeena alai sl slam uu ilaahay wa taala ka maangeli jiray daynta kadibna ay caaisho weydiin jirtay nabi allow intaad ka maangasho daynta tiro badana markaasuu nabiga dhihi jir alai qofka markuu deyno deymooba ballan buu qaadaabuuna ka baxaa waxaa weya wax buu sheegaa been mxu ah, sheega wahaa marka waa khatar weeyaan waa halis tabti ayaan ka baq u yidhi wa ana inaan kuu ballanqaado oo fa ukhlifaka aan ku mxua ah, ballantaan kaaga baxo weyan kuu gub wa kunta waxaad ahayd saaxiba rasuula rasuulka alle saaxibkiisa ayaad ahayd wa kunta waxaad ahayd nin aad wanaagsan oo saas kuntadaas damba waa ammaan u ammaana weya nin saas oo wanaagsan ahlu khayr ahayd inaan intaan ballan aan kuu qaada aan ballanti kaaga baxo ama aan wax kuu sheega waqti aan kuu qabto kadibna aan mxuu ku been sheega ayaan ka baqi weeyaan wallahi baan ku dhaartay musiran maxaa qoran wa kunta saaxiba rasuli lah sal slm wa kuntu cafwan ah, faasilada meesha ka bixiyo faasiladaasa khalad meesha u gashay faasilada yar ma ku jirta ka bixiyi meesha taasaa macnaha halaynaysa wa kuntu waxaan ahaaday wallahi baan ku dhaartay musiran qof waxba aan haysanin oo faqiir ah oo gacmihiis dhulka ku dhacanayaan ahaaday weyaan aan ahay weyaan wa kuntu waxaan ahaaday wallahi baan ku hartay mucsira mid faqiira waxba aan haysanin qaala wuxuu qultu waxaan idhi allaahi ma ilaahay baa arrintaa kugu ogsoon qaala wuxuu yidhi allaahi qultu waxaan idhi allaahi qaala allaahi qultu waxaan idhi allaahi qaala allah ma ilaa allah kugu ogsoon allah igu ogsoon marma allah kugu ogsoon allah igu ogsoon marma allah kugu ogsoon allah igu ogsoon qaala wuxuu yidhi fa ataa wuxuu marka la yimid bisaxiifatihi waraaqdiisii ayuu la yimid famaxaaha kadibna uu ku tiri biyadii gacantiisa magacii aa ugu qorna moogta yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musama faktubuuh sooma in la qora tii ayuu soo qaaday markaasuu gacantiisa ku tirtiray weyaan fa qaala wuxuu yidhi in wajadta haddii aad hesha qada'an waxaad iskaga gudda faqdinii ii gud haddii aad un ilahay wax kusoo mariya ilan bini aadamka marna wax waa hela marna waxu waaya haddii aad wax ilaahay ku siiyo ii gud weeyaan wa ilaa haddii aad waydana anta faashhadu waxaa markhaati aan ka ahaa faashhadu waxaan markhaatigelinayaa fa ashhadu waxaan markhaatigeliinayaa basaru caynaya labadayda indhood muxuu ahaa araggooda haatayn ee kuwaan ah ayaan markhaatigelinaya ayuu yidhi saxaabigii wawadaca wuxuu saaray isbicayhi labadii safarood calaa caynayhi ayuu saa u saara weyan labadii safarood kow wasamcu udunii wa ushid waxaan markhaatigelinayaa samcu udunii dhagahayga ama maqalkeeda ayaan marqaatigelinayaa haatayni wa samci udanaya wa samcu udanaya labadayda dhagood maqalkooda ayaan marqaatigelinayaa haatayni ee kuwaan ah oo wacaahu waxaa xifdiyey qalbi qalbigayga ee xifdi haada warkan ayuu xifdiyey wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa manaati qalbii qalbigiisa meeshuu ku aadanya ayuu ishaaraye rasuul allah rasuulka alle wa huwa isagoo yaquulu lah ayaan marqaatigelinayaa man andara qofkii kora horta oo suga qofki suga musiran qof ay deyn la go'day oo miskiin hor rafaatsan aw wadaca ka deji canhu xaggiisa adalahu llahu alla ayaa haraya adalahu llahu alla ayaa haraya fi dilihi harkiisa ayuu haraya harayaa weeyaan maa sha allah tii weyneedoo maalinaweeda lagu rafaadsanaa sabcatun yudilhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluhu wa culusa ma ahayn qaarkeed wax wa qofka inuu mxuu ahaa masaajidka un dhex taagnaado inuu waxaa weeyaan sadaqa intuu la baha gacantiisa uu ka qariyo inuu imaam noqdo caadil noqdo inay islaan haweene u yeerato oo kadibna ina ahaafla u yidhahdo ilahay noo wato sabaladaasi wamaa ilaa dalika howlo codculus waa tan arka nin baad wax ku inta daynti lagu leeya ma yara walow toban shilin baa noqotee soo umad waa kala qaadataa ninkii calaacolan la soo istaagay war saasa ma saasa maca marka waxaa weyaan booska insha allahu tacaala waa ku bokan garaysan yahay waa wax aad u yar aad u fudud xaqiiqatan waxyaabaha bishaaraadka oo diintan laga helay ka tahay oo qiimaha badan marka in laiscafiyo oo dadka masaakiinta saas un laiskaga xadiid kale waati aad oo ninkii addoomihiisa iyo shaqaalihiisu dhihi jiray qofkii mucsir ahoo culays u haysta iska cafiye ilahay inaa iska cafiya laga yaabaa kadibna allah subxana wa tacala iska cafiyey baabu tacliimi dadka cilmiga oo lagu bara baabu tacliimi tacliim iyo waxbaritaan oo dadka wax lagu bara bilcamali camal wax lagu bara weeyaan almushaahada ee la arka iyo wa bilmuqaayasati qiyaas in dadka wax lagu bara ayuu baabkan u baabya weyaan mar waxaan soo sheegay waxaa noo imaan insha allahu tacaala in waa noo imaan doonta insha allahu taala marka asaaliibta iyo dariiqyada dadka wax lagu bar way tiro badan yihiin markan eh, imaamku wuxuu soo baabay islaabkan dadka in adoonan afka ugu sheegin aad si camali ah aad wax ku barta weyaan iyo inaad wax ugu qiyaaso aad tirado aad wax fulaan ku qiyaasto ood wax ku barta weyaan ayuu baabkan u baab ondar waxaad fiirisaa u yihi imaamka fii tacliimi kayfiyat alwudu weysada sida loo weesaysto xadiidka cumaan iyo xadiid kaloo lamidka ayaa koley buu mxuu ah ishaaraya xadiidka laba ayuu leeyahay fiiri xadiidka nabigan alai sl slam inuu weysaystay eh, nabiga weysadiisana ay rag badan soo naqliyeen uu ka mid yahay cumaan bin cafaan radia allahu tacala anhu arda wa fii tacliimi kayfiyati alqusli qabayska sida loo qabaysto eh, in lisbaro oo sayid caaisha sayidana caaisha sayid eh, mxu umuna caaisha radi allahu tacala ti ayadna ay raggii mxuu ahay maxramkeeda ahaa ay bartay weyaan intay maradii mxuu ahaa ay dhexdooda xijaab dhigtay kadibna ay mxuu aha iyadna saas ku bartay kadalika sidoo kale wa fii bayaani kayfiyati salaat salaada kayfiyadeeda in nabigeena la baray ala sl laba jeer oo jibriil baa baray nabigeena ala sl sl intuu mimbarka fuulay kadibna saxaabada bari ayadna waa ariiq wa fii bayaani xaji intuu nabiga xajiyey waa ti uu dhihi jiray khuduu canii war camalkiina iyo iga qaato marka diintan dadka intii afka looga sheegi lahaa waxaa ka fudud oo qofka uu kaga xifdin badan yahay in camal ahaan loo tuso oo bractical ahaan loo tuso ayaa ka muxuu ahay eh, sugnaasho badan weeyaan marka adiladaas kulli xadiidka laba boqol xadiidka todoba boqol eh, xadiidka afar boqol xadiidka afar boqol xadiidka siddeedoba boqol eh, xadiidka sideed boqol iyo soddon iman doonaa insha allahu tacala axaadiista kulli waa inoo imaan doonaan biidn illah wajal baabka labaatanaad baabulcilmi cilmi ayuu u baab yahay baabun min alcilmi ayuu ka mid yahay alqowlu laa aclamu cilmiga umalihi oo ma aqaan in qofku u yidhaahda inuu kamid yahay ayuu markaa baabka isna u baab yahay weyaan xadiidka laba boqol iyo sideedaad iyo xadidka laba boqol iyo sagaal iyo soddonaad isna fiiriya weyaan ayb halkaas ayaan ugu baxnay weyaan adiladaas marka adinka insha allahu tacala ku noqnoqda oo fiiriya wakhtiga awgiis ayaan insha alla ugu boodaya maadaama aan dhahnay kitaab alkitaab athani kitaabka labaad jamcu qur'aani qur-aanka kulmintiisa la kulmiyey yuu mxuaha u kitaab yahay i wa fadaailihi qur-aanka fadaaisha uu leeyahay ayuu kitaabkan u kitaab yahay weyaan alfasl awal faslka koobaad jamcu lqur'aan alkariim qur-aanka kariimka ah kulminta la kulmiyey iruurinta la aruuriyey ayuu u kitaab yahay weyaan qur-aankan sidaad garanaysaan nabigeena calayhi salat slam waxaa lagu soo dejiyey iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaan min calaq isagoo godkii qaalo wamaa ilaa dalika qur-aanka saas ayuu nabiga kusoo mxuuaha ugu soo degay waxaa weeyaan aayadda qur-aankeed ii sheega wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muktin wanazalnaahu tanziila qur-aanka marka saas ayaa loo soo dejiyey aayadda kale waxay ahayd linuhabita bihi fu'aadak marka qur-aanka saas usoo degay qeyb qeyb hal mar asagoo jimlaysan hal mar mxua lama soo dejin oo nabi qalbigiis laguma shubin laakiin qaybqayb ayaa loo soo dejiyey arinta ayadana xikan badan ayaa ku jirtay sidaas ayadoo qur-aankii oo sidaas ah oo waxaa weeyaan eh, la xifdisan yahay oo kala qoran oo qaar loox ku qoran qaar waraaqo ku qoran qaar harag ku qoran qaar waxaa weeyaan waraaqaha timirta ku qoran eh, wamaa ila dalika qaar dhagxaan ku qoran ayuu nabi ka yeli alai sla qur marka noocaas sidii lagu jamciyey ayuu kitaabkan uu kitaab yahay baabka koobaad baabu nuuul waxyiga soo degitaankiisa ayuu muxuu u baab yahay iyo wa mudati daalika muddada uu waxyiga soo degayay ayuu u kitaabiy kitaabka ayuu baab baabkan weyaan xadiidka boqol iyo laba iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxu abu hurayra qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sala allah alay slam maa min alashyaa ambiyaai maa min alambiyaai ambiyada ma jiro nebiyu nebi ilaa haddii uu jiro uciya waxaa la siiyey maa mucjize ayaa la siiyey miluhu isagoo kale amana uu rumeeyey ku haboona ood rumayn karay ama inaad rumay ay ahayd ayaa la sii weeyaan nabi kastaoo la soo bixiyey wa inamaa in kale ma ahane kaana wuxuu ahaaday alladii kii uutiituhu liisii aniga waxyan waxyi awxaahu llahu alla weyne ii waxyooday ilaya aniga wa arjuu waxaan ahaanaya waan rajaynayaa an akuuna inaan ahaado aktarahum kan ugu banaanta badan taabican xagga taab raacitaanka iyo rumaynta la rumeeya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama dadka markii laisbarbardhiga ambiyada mid walba inta rumaysay ninka uga dadka ugu rumeey ay aadka ugu badan yihiin inaan noqdo ayaan rajayn iyu nabiga alai sla ambiyada intooda kale mucjizaad ayaa la siin jiray nabi muuse wilsi waad garanaysaan nabi nuux wilsi waad garanaysaan nabi saalix wamaa ila dalik ambiyada ilaahay subxana watacaala lakiin anig wuxuu yidhi nabigan alai sl slam waxyi qur baa liisoo dhiibay maca dalika iyadoo sidaa tahay qur-aanka cadamada iyo weyninka uu leeyahay waxaan rajaynayaa ummadda kan waxaa weeyaan ugu raacitaan ummadiisa kan ay ugu badantahay ummadaha inaan noqdo maalinta qiyama ayuu nabig yiri alai way noqonaysaa xadiidka boqol iyo saddex iyo kontonaad can anas bin malik waxa lagu radi allahu tacala anhu ana allaha laweyne tacala korahay taabaca wuxuu isra raaciyey calaa rasuulihi rasuulkiisa sal l slem alwaxyi waxyuu isu raaciyey qabla wafaatihi intuusan geeriyoonin ka hore xataa tawafaahu ilaa aad ka oofsada nabiga ilaahay uu ka oofsada nabiga akara maa kan ugu badnaan badan kaana u ahaad alwaxyi waxyiga waxyiga meesha ugu badnaay isagoo muxuu ahaa usoo degay oo sidii ugu badnaad usoo degi jira ugu soo degay ayuu nabiga ilahi subxana wa oofsaday uma intaa kadib twafiya waxaa la oofsaday rasul rasulka ale bacdu gadaal xadiidka boqol iyo afar iyo kontonaad can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma qaalu ibna cabaas makada rasu rasulka ale wuxuu ku nagaaday bimakata magaalada maka alaaa cashrata saddex iyo toban sano weeyaan dabcan wa twufiya waxaa la oofsaday wahuwa isagan ibnu halaain wa sitiina isagoo saddex iyo lixdan sano jira ayaa nabigan la ofsaday alayhi salatu salaam wa fii riwaayatin limuslim riwaayad imaam muslim uu wariyey aqaama wuxuu ku nagaaday nabigeena alayh slat slam bimakata maka alaaa cashrata sana saddexiy toban sano yuuxaa ilaahay loo waxyoonaa wa bilmadiinati madiinana cashran toban buu ku nagaaday labaatan iyo saddexda sano diinta lasoo dejinaya qur-aanka weeyaan baabu maa bayna addafatayni labada jalaad inta udhexayso ayuu baabiye baabkan weeyaan labada jalaad waa taqaanaa sooma ya waa kan iyo kan labadan weeyaan intan inta udhexayso kitaab qur-aanka ah waa kan dafada waa kan dafada kalena waa taa ma garateen ayib baabu maa bayna dafatayn labada mxuua jalaad inta udhexaysa ayuu baabay baabkan weeyaan can cabdilcaziiz waxaa la weriy ibnu rufaycin qaala wuxuu yidhi dakhaltu waan galay ana aniga oo cabdilcaziiza io washadaadun washadaad ibnu macqilin cala ibni cabaas baan u galnay radia allahu tacala canhuma faqaala lahu shadaadun shadaad wuxuu yidhi shadaad ibnu macqal wuxuu yidhi ibnu cabaas baa lagu dhihi ataraka anabiyu nabiga miyuu ka tagay min shayin shay miyuu ka tagay nabiga wuxuu ka tagay oo nabiga ummadda uga tagoo cilmi ah miyaa jira weeyaan qaala wuxuu yidhi amaba qur-aan ah amaba xugun ah wax gooni oo nabiga ka tagay miyaa jira weyaan ataraka nabiyu hadalkan wuxuu u dhow yahay hadalka caali la weydiinayey yahay radia allahu tacala canhu ataraka nabiy nabi muu ka tagay sal sl min shayin shay miyuu ka tagay qaala wuxuu yidhi maa taraka muusan ka tegin ilaa maa bayna dafatayn labada jallaad inta udhexaysa waxaan ahayn kama tegin yani musxafka qur-anka ku sugan ayuu ka tagay weyaan qur-aanka ka tagay nabigan alai sla slam qaala wuxuu yidhi dakhalnaa waxaan u galnay calaa muxamed ibn xanafiya maxamed ibn xanafiya muxamed ibn xanafiya abi mataqaanaan cali bn abi aalib cali bn abi aalib ayaa radi allahu tacala canhuma fasalnaahu waxaan wuxuu yidhi maa taraka kama tegin fasalna waan weydiin suaashi aan weydiinay ibn cabaas ayaan haddana weydiinay ataraka nabiyu min shayin baan nidhi faqaala wuxuu yidhi maa kama tegin ilaa maa bayna dafatay labada jalaad inta udhexaysa waxaan ahayn nabigka musa tagey aleh slat slaam baabu awalu maa nazla wa aakhiru maa nazla qur-aanka baabu awalu maa wax soo deg wuxuu horeeyey ayuu baab yahay iyo aakhiru maa nazla qur-aan wii soo muxuu ahay soo deg wuxuu dambeeyey ayuu u yahay baabkan weyaan qur maxaa u horreyey u dambeeyey xadiidka boqol iyo lix iyo kontonaad can ilbaraa ibni caazib waxaa laga wariyay abu camaar ayaa la yihahdaa abu camrinna waa la dhahaa abu camaara ama abu camr ninka la albara ibn caazib ibnu xaari alwsi weyn ree aws ayuu ahaa ree ansaareed ayuu ahaa radia allahu tacala an arda nabigeena calayhi slat slam wuxuu la duulay shan iyo toban duulaan wuxuu geeriyooday hijrada nabiga marka alayhi slat slam laba iyo toddobaatanka ayuu geeriyooday radia allahu tacala an arda u dambayso oo nazla soo degta kaamilatan iyadoo dhammaashatiran baraatu waa suurata bara weyaan wa aakhiru suuratin suurad tan u dambaysa oo nazla nisa suurat nisa inteeda dambe weyaan wa aakhiru aayatin ma idin qormi suurati macnaheeda marka aaye inay tahay u badantay waalcilmu cinda allah caza wajal waa la soo insha allahu tacaala inay aaye tahay ilan suuratan suuratan laba hadaloo isqaadanayso ma ahan weyaan wa aakhiru suuratin suuratan u dambayso nazla soo degtay khaatimat suurat nisa suurat nisa khaatimadeeda weeyaane yastaftuunaka qul illahu yuftikum fi lkalaala aayaddaas weyaan aayadda boqol iyo lix iyo toddobaatanaad ee suurat eh, annisa weeyaan marka kaamilatan uu yidhi suuratan kaamilatan waxaa noo imaan doona in eh, suurat alfatx ay u dambeysay iyo aqwaal badan oo kala duwan aa noo iman doonta insha allahu tacaala arrintaas marka nin la yihah daawudi oo culimada ka ah wuxuu leeyahay lafdada kaamilatan oo suurata bara kaamilatan uu yidhi hadal aada iskugu aadan maaha ayuu leeyahy hadal aada iskugu aadan ma ahan ayuu leeyahay weyaan ilan muxuu ahaa saxaabiga nin walba wuxuu ka warramaya xasab cilmihi aqoontiisu ka warramaya mararka qaar qur-aanka inuu soo degaa laga yaabaa oy caaisho keligeed radia allahu tacala anha ardaaha ay nabiga la joogta soo sama ragga qaar waxaa laga yaabaa iyagoo muxuu ahaa meel loo diray ama jihaad ku maqan ama safar ku maqan ama xaj ku maqan qur'anka xasaba cilmi ayuu ka warramaa weyaan kaminatan marka wuxuu leeyahay maxaa yeelay suurat albara'a qeybo kala duwan ay usoo degtay meele fulaan qeyb haakada saas ayadoo munajama ay soo degtay weyaan shay-an fa shay-an shay-an bacda shayin ay soo degtay ayb xadiidka boqol iyo todoba iyo kontonaad can cubaydillahi waxaa la weri ibn cabdillahi ibni cutbata ibnu mascuud alhudali abu cabdillahi almadani weeyaan cubaydillahi ibni cabdillahi ibni cutbata ibnu mascuud alhudali abu cabdilahi almadani weyaan wuxuu geeriyooday ah, ah, afar iyo sagaashankii amaba shan iyo sagaashankii amaba sagaal iyo sagaashankii intaba waa la sheegay raximahullah qaala wuxuu yidhi qaala li ibnu cabaasin wuxuu yihi radia allahu tacala canhu arda taclamu miyaad taqaana aakhira aaya suuratin suuratan u dambaysa nazala soo degtay min alqur'ani qur-aanka nazalat jamiican weliba soo degtay ayadoo dhammaystiran qultu waxaan ihi nacamha idaa jaa nasrullahi walfatx taa weeyaan qaala wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay ibn cabaasin muxuu ka warramay cilmigiisuu sheegay radia allahu tacala anu arda cilmigiis ayuu sheegay baabu jamci lqur'aan alkariim qur-aanka kariimka kulmintiisa la kulmiyey ayuu baabi baabkan weyaan oo la aruuriyey gaarsiin karna insha allahu taala baabu jamci qur'aan qur-aanka kulmintiisa ayuu muxuu ubaabiye weyaan can zayd ibni thaabit waxaa laga wariyey abu saciid ayaa la yihahdaa abu khaarijatana waa la yihahda almadani zayd ibnu thaabit abu saciidna waa la yihahdaa abu khaarijna waa la yihahdaa magaciisa waxaa la yihahda zayd ibnu thaabit ibnu daxaak ibnu zayd waa reer bani najaar annajaari weeyaan reer bani najaar weeyaan waana reer ansaarid ninka la yihahda masruuq ayaa wuxuu leeyahay radia allahu taala raximah llah raxmatan waasica ninka la zayd ibnu thaabit saxaabada nabiga lix nin ayaa loo aadi jiray lixdaas nin mid ka mid ayuu ahaa radia allahu tacala an arda culimada saxaabadu aadka u weyn ayuu ka mid ahaa qur-aanka kariimka ah kulmintiisa raggii ninka loo xil saaray oo lagu aaminayn asaga ayuu ahaa radia allahu tacala an arda arinti waa jamcinti hore jamcintii hore weyaan can zayd ibni thaabitin waxaa la wari qaal wuxuu yidhi bacaa ilaya waxaa ii soo diray abuu bakrin ayaa iisoo diray qof inaan u yimaado maqtala ahli lyamaamati meeshii yamaamo la yidhaahdo raggii aaday oo duulaanku u aaday wakhtigii la laayey zamankii la laayey ayuu dad isoo diray qof adeega wa cindahu agtiisana wa marka ayada jooga adeeg isoo diray cumar bn khaaab radi allahu tacala an arda fa qaala wuxuu yidhi ina cumara cumar ayaa ataani i yimid zaydow zaydow cumara i yimid fa qaala wuxuu yidhi ina alqatla dilka qad istaxara wuu ku darnaaday oo aad buu ugu xoog badnaaday yowma alyamaamati maalintii yamaama biquraa'i lqur'aani raggii mxuah xufaadda qur-aanka ahaa oo qur-aanka xifdisanaa ayuu aad ugu darnaaday ilaquraada qur-aanka ayagaa loo hormarin jiray jihaadka saas ayay ahaan jireen ilan qur ay xambaarsan yihiin iyaga hadii ay baqaan ummadda kale maxad u wa innii anigan akhshaa waxaan ka baqayaa an yastaxira inuu ku darnaado alqatlu dilka biquraa'i lqur'aani qur-aanka raggii muxuu ah xifdisanaa inuu ku darnaada ayaan ka baqayaa fi lmawaatini meelaha lagu dagaalamo oo duulaanada marka iyadoo markii rag intay ridada dhacday la ridoobay oo dad badan ay ridoobeen kadibna murtadiinta uu la dagaalami jiray sayd abubakr radi allahu tacala arda ay saxaabada la jiray oo mxua dhammaantoodna markii dambe islaamnimada loo soo wadceliyay wax la laayey oo aad u yar iyo wax soo islaam ay noqdeen oo dib usoo noqday maana zakaad qaar noqday oo zakada diiday iyo qaar islaamnimada iskaga baxay ay u kala go-een wixii mxuu ahaa diinta ka laabtay marka haddii marka ay dagaalada sii socdaan waxaan ka baqayaa uu leeyahay wa inii anig aksha waxaan ka baqaya an yastaxira inuu sii darnaado alqatlu dilka biquraai lqur'aani dadka quraanka aanka inaad mxuu aha kusii darnaad ayaan ka baqayaa fi lmawaatini goobaha kulliha dhammaanteed oo fa yadhabu taga kadibna qur'aanun qur-aanka kaiirun ee wa inii anigana araa waxaan arkaya ilan saxaabada qaar baa qur wada xifdisanaa boqol boqol qaarna waxa weya nusaa xifdisanaa wamaa ilaa daalika wa inii anigana araa waxaan arkaa an ta'mura inaad farta bijaamic qur'aani qur-aanka inaad muxuu ahaa aruuriso qultu waxaan idhi marka cumar ayaa dhihi kayfa sideebaad afcalu aan ufalaya may qultu waxaan ihi waa marka zayd laftirkiisa abubakar oo la hadlay waxaan idhi kayfa sideebaad afcalu aan ufalaya sidee baan afcalu falaya shayan shay lam yafcal uusan falin rasul rasulka al sal slm faqaala cumar cumar wuxuu yidhi huwa isaga arrinkan inaad qur-aanka aruurisaa wallahi baan ku dhaartay khayrun waa wanaag oo wax khayr badan oo mxuu aha wanaag badan weeyaan falam yazal kama zuulin cumaru cumar yuraajicunii halka inuu igusoo hadalka inuu igu soo celceliyo ood arrinta igala dooda weeyaan fii dalika arrinka isaga xataa sharaxa allahu alla ilaa aad ugu sharxa ood ugu waasiciyo sadrii xabadkayga liladii arrintii iyo muxuu sharaxa uuu sharxay lahu isaga sadra cumara cumar xabadkiisa wa ra'aytu waxaan arkay fii dalika arrinka asaga alladii ra'yigii ra'a uu arka cumaru cumar uu arka weyaan arrintii sidii aad cumar qabay ilaa ay igaga sugnaata cumar waxaa weyaan igama degin yimxua warka igama eh, joojinin inaad arrinta igala niqaasho ood wanaagga ku jiro arrinta sidii loogu baahan yahay iga dhaadhiciyo ilaa markii dambe aan isku ra'yi ka noqono weyaan qaala zaydun wuxuu yidhi adiga zaydow rajulu nin shaabun dhalinyaro ah qofka dada yar ah, waxaa ku jirta maogtahay awood badan baa ku jirta caaqilun caaqilna ah, laa natahimuka kuma tuhmaysanayna oo inaad maanta kitaabka alle wax ka badasho ama aad wax halaysa kuguma tuhmaysanayna qad kunta waxaad ahayd tagtubu mid u qor alwaxya waxyiga lirasulilah rasulka al sl slm oo kutaabta waxyiga ragga ugu khatarsanaa oo nabiga u qori jira waxyiga ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala arda oo aayadda isagaan soo marin inay jirin ayaaba laga yaabaa oo kulli qur-aankaad wada qoray fatatabac dabagalgal oo raadi alqur'aana qur-aanka fajmachu laakiin marka iyada waxyaabahan qalabkan la haysto warshadahan iyo waraaqyahan tirada badan oo wada jilacsan oo qiimaha badan iyo qalimaantan iyo isku rakibin combyutaradan iyo ma jirin marka qofka xataa haddii aad wax qoro waxaad ku qoraysaa loox yaraad ku qori meelaa lagu ridi ma looxa kun loox miyaad qaadi karta boqol loox waraaq yar wax lagu qori cad yaroo muxuu ahay magad yar wax lagu qori iyo harag yar wamaa ilaa dalika wixii marka yaa wada qaadi kara lama qaadi karo marka wixii la qoraba hebel agtiis wax dhig hebel kale waaa qayb hahay wamaa ilaa dalik saasay marka ay ahayd xaalada weyaan wa inaka adi rajulun baa tahay shaabun dhalinyaro caaqilun caaqilaana teeba kuma tumaminsan qad kunta waxaad tagtuu mid u qor alwaxyi waxyiga li rasuul rsulka alle sal slam fatatabac dabagala alqur'aana qur'aanka fajmachu jamci soo aruuri weeyaan qaala zaydun wuxuu yidhi fa wallahi alla weynaan ku dhaartay low kallafanii haddii igu kalifo ood madax iga saaro naqla jabalin buur inaan kasoo qaado soo qaado oon rara min aljibaali buuraha ka maa kaana ma ahaadeen biaqala mid ka culays badan calaya dushayga mima mxuu ahay ururintii iyo qur-aan ururintii kalafanii u igu mxuu ahay mashaqeeyey ood igu qasbe weyaan min jamci qur'aani qur-aanka ururintiisa haddii buur weyn uu yihahdo buurta dhan dhabarkan kuu saara iyo qur-aankaas aad dusha iga saaray qur-aankaas iga culays badnaa weyaan ninkaas umaa ka bixi kara marka mas-uuliyad xil waxaa loo dhiibtaa ninka udhibaa sooma xil waxaa loo dhiibaa ninkuu dhibaa weyaan kayfa sideebaa tafcalaan u falaysaan shay-an shay lam yafcalu rasul rasulka alle usan samaynin nabiga qur'anka muusan jamcin hal meel kuma aruurin adinka sidaa u samaynaysaan qaala abubakrin wuxuu yidhi huwa isaga wallahi bankrorti khayrun waa khayr falam yazal kama zulin yaxudu inuu muxuu ahay baraarujiyo yaxudu inuu booriyo cafwan inuu booriyo muraajacatii la doodkayga iyo igu hadal igu celintiisa igu celintiisa weeyaan falam yazal kama zulin yaxudu inuu muxuu ahay ood hadalka igu celiya xataa sharax allahu alla weyne ilaaad ugu sharxa sadrii xabadkayga liladii kii sharax u sharxay ood muxuu ahay ogoleysiiyey lahu isaga sadra abi bakrin abubakr xabadkiisa iyo wa cumar cumar weyaan wa fi dalika arrinka asaga aladii ra'aya ra'yiga ay arkeen ila muxuu ahay aan isku ra'yi ka noqon warkiigama joojin asna fatatabactu waxaan raaraacay marka oon raadiyey alqur'aana qur-aanka ajmacahu anoo ka soo aruuriya min alcusubi laamaha timirta oo lagu qoray weyaan laamaha timirta oo balbalaarsan oo lagu soo qoray weyaan iyo wariqaaci iyo waraqaha iyo walikhaafi mutuleelka amaba dhagxaanta yaryar oo muxuu ah balbalaarsan oo wax lagu qoray weyaan qur lagu qoray wa suduuri rijaali iyo ragga xabadkooda aan ka soo qoro oo ragga xufaadda qur aan u tago on raye qur-aanka muxuu dareeri oon ka qoro ina waxaan helay aakhira suurati atawbati suuratu towba dhammaadkeeda waxaan ka helay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum aayadda ilaa akhiriha maca khusayma ninka khusayme la yidhaha ayaan ka helay suuraddaas aakhirkeeda weyn laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun caleyhi ma canidtum wamaa ilaa dalik muxuu ahaa ilaa aakhir alaaya nacam aw abi khusayma ninka abi khusayme la yidhaha ayaan ka helay fa alxaqtuhaa waxaan haleeshiyey fii suuratiha suuradeeda inaan haleeshiyey fa kaanat waxay ahayd asuxufu waraaqiya wax ku qoray cinda abi bakrin abubakar ayaa xataa tawafaahu llahu alla weyne ilaaad ka ofsado ka geeriyooda weeyaan caza wajal uma cinda cumara cumar agtiisi ayay kadibna ahayd xayaatahu intuu noolaa xataa tawafaahu llahu ilaa ma ad ilaahay ka ofsada uma cinda xafsata xafsa agteed ayuu ahaaday binta cumar ilaa iyadana ay mxuu ahaa ilaa markii dambe xataa sayd cumaan radia allahu tacala anu ardaa jamciga labaad oo qur-aanka hal musxaf lagu soo koobay oo musxaf cumaan kan annaga aan haysano weeyaane lagu soo koobay markii dambe waraaqihii ayaga ahaa oo ay haysay ayuu markaa soo caariyeystay ood ka soo qaatay intuu adeeg u diray kadibna kii asaga ayaa laga guuri qur-aanka oo muxuu aha toddobadii eh, xaraf oo noo iman doonta insha allahu tacaala oo alle alla subxana watacala qur-anka kusoo dejiyey ayaa marka lagu dhisay oo lagu bineeyey saas ayaa lagu muxuu aha qur-aanka lagu jamciye weyaan marka insha allahu tacala qaybaha dambe habeenka dambe ayaan habeen dambe ayaan dhamaystiri doonaa dhamaashiri doonaa insha allahu tacala hada wallahu aclam w sal allah waslam ala abdi mustafa